tawxiid baabkii fadliga kelimada tawxiidka fadlu ama bayaan fadlu tawxiid waxaan soo dhammaynay xadiidkii cibaadat bnu saamit radia allahu canhu ardaah oo uu dhahayay man shahida qofkii ka markhaati kaca an laa ilaaha ila allah allah maahana wax kaloo xaq lagu caabudi inaysan jirin waxdahu keligiis xaal uu yahay oo isaga cibaadada uu leeyahay laa shariika lahu shirki inuusan lahayn wax cibaadada la wadaago qofkii ka markhaati kaca wa anna muxamadan nebi muxamedna cabduhu wa rasuuluh addoon alle iyo rasuulkiisa inuu yahay macnaa addoonna lagama kor mari karo guluwi laguma samayn karo oo sifaad uluuhiye lama sii karo rasuulnimona lagama hoos mari karo oo waa in la adeeco nabiga calayhi salaatu salaam oo la tawqiiriyo oo la weyneeyo marka dadka qaarkood waxay samaynayaan intay guluwi ku sameeyaan oo addoonnimada ka bixiyaan hadhow risaaladan uma ogolo adeex haddii la yidhaahdo ayagaa dad khilaafo oo sunnadiisa khilaafo ugu horreeya marka nabiga calayhi salaatu salaam waa cabdi waaye addoonnimada ilaahayna waa sharaf waaye amaakinta ugu qiimo badan nabigana cubuudiyaa lagu sheegay subxaana aladii asraa bicabdi marka la dheelminayo ee maqaamaadka waaweyn la sheeg la geynaayo waxa weeye addoon inuu yaha lagu sheego qur-aanka markii lagu soo dejinayo alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabadihi اlkitaab marka amaakinta sharafka oo dhan cabdinimaa lagu sheegay inuu addoon alla yahay sababtoo ah qofku markuu addoon alloo khaalisa uu yahay cubuudiyada basharka iyo daaquudka wixii ilaahay ka soorow xor ka yahay waa qof ilaahay xor u ah oo addoon khaalisa ilaahay u ah taas marka waa sharaf wey qofkii markaa ku xadgudbo oo yidhaahda yaa akrama alkhalqi maa liman aluudu bihi wax aan magan gala lama arko siwaaka cinda xuluuli alxaadis alcamali dhibaatada weyn qiyaamo marka ay dhacdo meel kaloo lagal lama arko qofkii yidhahdo quluwi waayo marka marka addoonnimadiisi u ka qaada hadhow haddii la yidhahdo rasuulka adeecna sunnadiisa ku qaydnaana calayhi salaatu salaam ma ogolo asagaa ugu horreeya oo ka booda taa marka waxaa weeye waa laba maaragta yacni oo gardarood wey waxaa la rabaa rasuulka cabdinimadiisa inaan u ogolaano aanan ka qaadin risaaladana aan u ogolaanno oon adeecno oon tabjiilino oon qiimayno biabi wahmi sal alla alيh wasalam wa anna ciisa ciisana ka markhaati kaca cabdullaahi wa rasuuluhu inuu yahay marka fiiri nabiga calayhi salaatu salaam iyo ciisa waxaa laga sanid walbaa cabdullaahi wa rasuuluh nasaara markuay ku xadgudubto waxay dhaheen waa ibnullah addoonnimadii alle ayay ka saareenoo waa ibnullah ama waa ilaahay dhaheen nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa uu ka digoo sidaa ciise loogu xadgudbay inaan loogu xadgudbino wuxuu yidhi laa tudruunii kamaa adrat inasaara ciise bna maryam ha iga badbadininoo addoonnimadeed intaad iga qaadaan ilaahnimo iyo ina ilaah i gaarsiinina sidaba nasaara ay ciise ku samayso innamaa ana cabdun addoon allaan ahay anugu ilaahnimo ma ihi ee faquuluu cabdullaahi warasuuluh addoonnimana ah hayga saramarsinina risaaladeedina hayga gaabinina oo qofkii adeeci waayo oo manhaj asagu cusub iyo dariiqo cusub iyo bidaco cusub keenta waa qof nabiga la loolamaya risaaladii kula loolamaya dadka ahlu quluwiga oo dhanna waxay u badan yihiin dad aan risaaladaba aan nabigu ogolayn afka waa ka ogolya laakiin ficlan ma ogola marka sida ciise loogu xadgudbayna nabiga in loogu xadgu lama ogolo jafaaga yahuudda ay ciise ku sameeyeen ooy dhaheen rasuul maaha rasuulkana in lagu sameeyo ma aha waa in risaaladiisa la ictiraafo la jeclaado la raaco sunnadiisa iyo diintiisa wax kastaba laga hormariyo cid walbana laga jeclaado biabi wami sal allau alayh wasalam wa anna ciisa ciise inuu yahay cabdullaahi warasuulu qofkii ka markhaati kaca wa kelimatu kelimadiisa ou yahay alqaahaa uu ku tuuray ilaa maryama maryama ou ku tuuray ciise macnaa kelimada la sheega macnaha waxaa weeye innamaa amruhu idaa araada shayan an yaquula lahu kun fayakuun markuu ilaahay wax rabo inuu abuuro waxa weeye micwal iyo maaragtay dubbe iyo wax dhooba la isku qasaayo midna ma jirto ilaahay amaruu bixinaya kun kelimadaas kun amarkaasuu bixinaya kun waa kelimadiisa markaas kelimadaas markuu amarkaas bixiyo makhluuqiiba ahaanay makhluuq waa makhluuq laakiin kun waa kelimo alla waa sifatun min sifaatihi marka ciise kelimada kunuu ku ahaadee asagu kunta maahan sababtoo kunta waa sifays laakiin kun markii la yidhi ayuu ku abuurmay soo maha marka macnaha muxuu uga duwan yahay makhluuqa kale ama nabiga muxuu uga duwan yahay calayhi salaatu salaam nabiga caadi aabba iyo hooya ayaa iska dhalay oo aabbiyo hooyou leeyahay sharci ah sharci isku guursaday laakiin ciisa aabba ma lahan isagu marka hooyuu leeya hooyadiisa dulul ma ayna samaynin ilaahay baa subxaana watacaala kelimadaas kun ah jibriil usoo dhiibay halkaa cabuurkaa looga afuufay meesha ilmogaleenkay gashay saasuu ku abuurmay dadkaana lagu imtixaanayo qofkii rumeena iyo qofkii kale marka marka kelimadaas oo kun waaye ayuu ku yimid isagu isagu waa makhluuq kelimada kun oo allana waa sifa min sifaatih marka sida imaam axmed uu yidhi waxaa weeye huwa kaa'in bikalimati kun ayuu ku ahaaday kun min allaahi wey laakiin ciise waa makhluuq oo kelimadaas kun ayuu ku abuurnay nacam wa ruuxun minhu waa ruux xaggiisa allah ka ahaado asaga abuuray oo makhluuqiisa marka waxaa loogu adleyfer waa un tashriif soo maa sida beytullaahi oo kale waa tashriif wailaa ruux oo juz-un min allaahi maahan ila tacaala can dalika culuman kabiira waa siday nasaarada ictiqaadsan tahay w ee waxaa weeye arwaaxdan sida bini aadamka oo ruux loo geliyo ruuxdaasaa ilaahay uu geliye subxaana wa tacaala oo makhluuqiisa ka mid ah ee wax qayb alla ka mida ah ma aha sida nasaarada ictiqaadsan waxay ku leeyihiin xalla laahuutu fi naasuuti ilaahayaa wuxuu ku dhex degay makhluuqii kaas marka waa qalad wey ilaahay makhluuq ma dhex dego subxaana watacaala tacaala allahu can dalik iyo wa ruuxun minhu qofkii marka taas rumeeya oo rumeeya wa ana aljannata xaqun jannadan inay xaqta wax jiro ay tahay oo abuuran tahay ilaa ilahay wuxuu le ucidad lilmuttaqiin naartiina wuxuu le wataquu naara alatii ucidad lilkaafiriin waaba la diyaariyey axaadiis badanoo nabigu ku sheega calayhi isalaatu wasalaam in dhagax boqol sano ka hor la tuuray ee hadda jugtiisii saxaabada ay maqleen hadduu qacrigeedii gaaro dhaha nabigu calayh isalaatu wasalaam naarti waa la kulleeyey waa la sheegay kun sano ilaa ay ka caddaato waa la kulleeyey ilaa ay ka gedgutay waa la shiday ilaa ay ka madoobaatay fahiya sawdaau mudlima hadda waa mugdi jannadana waa diyaaro xadiidulqudsiga waxay leehay alla acadadtu licibaadiya الصaalixiin maa laa caynun ra'at walaa udunun samicad walaa khaطara calaa qalbi bashar addoommayda waxaan u diyaariyey waxaan ili arkin dhegina maqlin bal qalbigaaga haddaad malawaasho xataa aan kusoo dhici karin soo ma marka muctasiladaa diido waxay leeyihiin hadda makhluuq maane hadhow waa la abuuri doonaa marka waa madhab baailow qofkii intaa rumeeyo adkhalahu allaahu aljanna jannada ayuu geliyaa calaa maa kaana calayhi wuxuu ku sugan yahay min alcamali camal oo hadduu camal wanaa mukhlis uu yahay oo shahaadada uu ku markhaati kaco hadduu camal wanaagsan ku sugan yahana jannada hore uu ka gelayaa bilaa xisaab hadduu saabiq yahay ama muqtasid uu yahay ama haddii uu daalim linafsihi uu yahay oo isagoo kelimadii tawxiidka xaqiijiyey laakiin xoogaa sayi-aadkiisu ay raajix noqoto dembigiisa uu badan yahana haddii alla u dhaafana wuu heli karaa oo shirki ka magangalo tawxiid khaalisa uu la yimaado alla waa u dhaafi karaa haddii kalena markii dembigiisii laga gooyo kolley aayatiinkiisu marka waa jannada wey marka kelimada aan lagu khasaarin waa laa ilaaha ila allah kelimatu tawxiid waa anaga xal sheegnoo nidhi imaamu nawowi wuxuu yidhi xadiidkan wuxuu caddaynayaa caqaa'idda qofku inta daalinta o dhan uga baxayo sababtoo ah yahuud mushri waxaan ku faaruqnay markii lasoo soo gaaro ana ciisa cabdullaahi warasuuluh intaa ana maxamadan cabdu warasuuluhu halkaas waa nagu faaruqay wa ana ciisa cabdullaahina waa nagu faaruqay marka iyagoo halkaasu ku baadiyoobeen ciisena waa ku baadiyoobeen beenintiisa oo ay dhaheen waa ibnu zaniya maxamed nabigeena calay sl beenintiisana ku gaaloobay nasaaro ciise fikrad xun ay ka qaateen oo waxay dhaheen ibnullaahi haddana waxay ku darsameen inay nebi moxamed calayh salaatu slam risaaladiisa ay ku kufriyeen mushrikuunta iyagu laa ilaaha ilaa hu bay ku hareenba laa ilaaha illahu ku hareen haddana waxay rasuulka shahaadatu maxamed al sala waa ku hareen soo maha haddana waxay ku hareen wa ana aljannata xaq wa ana annaara xaq sababto waxay leeyiin janno iyo bacdi iyo naar midna ma jirto marka qofkii intaan qira oo yaqiiniya caqaa'idda ahludalaalka oo dhan qofkaasi wuu ka haray walahumaa waxaa u sugnaaday min xadiidi citbaan citbaan ibni maalik ninka la yidhaahdo citbaan ibni maalik ibni camr ibn cajlaan ayaa la yidhaahda waa qolada la yidhahdo min bani saalim ibni camr ibni cawf ibni saalim ibni cawf qolada la yidhaahdo wey bani camr ibni cawf ay la dhasheen marka waa nin saxaabiyo mashhuura waktigii mucaawiya ayu dhintay mucaawiya khilaafadiisii waxay ahayd afartankii laga bilaabo ilaa lixdankii labaatan sanoo haysta labaatan sanona waxa weeye gobernatore ayuu ka ahaa ama waali ayuu shaam ka ahaa marka caalamka o dhanna wuxuu xukumayey maaragtay eh, labaatan sano oo caalamka muslimka shaamna wuxuu barasaab ka ahaa oo waali oo ka ahaa toban sano yacni taqriiban intii cumar uu haayay radia allahu canhu intuu cuhmaan uu haayaba intuu cumar haayay badankeeda iyo intuu cumaan uu haayaba isagaa waalidka ahaa waktiga hadda calin isagaaba haystaba oo gacantiis aysan ka bixinba marka manaa waktigaas manaa ama ade min afartankii ilaa lixdankii waktigaas wakti ka mid ayuu dhintay radi allahu canhu walahumaa waxaa u sugnaaday muslim iyo bukhaari min xadiidi citbaan citbaan bin maalik saxaabiga la yidhaahdo oo waxay ka wariyeen xadiid dheer oo ahaaye fa ina allaha alle xarama wuxuu ka xarimay cala annaari naarta man qaala qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah qofkii yidhaahda allah maahna wax kaloo xaq lagu caabudo ma jiro yabtaqii asagoo ku raadinaya bidaalika wajha allahi wejiga alle xadiidku qiso dheeroo ku yimid ninkan citbaanu maalig ayaa nabiga u yeertay wuxuu yidhi markaa markay roob da-o masaajidka ma imaan karo waadi baa noo dhaxeeya marka gurigayga iigu tuka lacala meesha rasuulka cali waa la barakaysanaya laakiin tabaruga rasuulka uu khaas ku ahaa hadhow nin walbaa la iska barakaysanaya iyo gariircad iyo ma jiro tabaruga aahaarta nabigu khaas ku calayh isalaatu salaam sababtoo bacda nebiyillaahi ummadda waxaa weyn abubakar iyo cumar qof yir waa ku barakaysanaa meeshaan iigu tukana ma jiro marka nabiga calay slam gurigiisu meel ugu tukaday dacaamuu u sameeyey dadkiia marka meesha isugu yimid ilaa saxaabada nabiga waa jeclaayeen xaafaddii uu nabigu soo ziyaarto kale inaga arkaan ay ka faa'iidaystaanay jecelyihin adiga meeshii sidii loo sheegay ayaa nin maalik ibnu duqshim la yidhaaha sheekadiisaa lasoo qaaday ninkii xaggow aaday midaayar war ninkaas waaba munaafiq oo dhah balaayada asaga dhan munaafiqiinta uma la socda markaasaa hadalkii la isku celceliyey nabigu markaasu wuxuu yidhi ha dhihnina sow laa ilaha illaa ma dhahay haa waa yidhaahdaa dheh laakiin waxaan arnaa mar kastaba munaafiqiintu muu la socdaa uu jecel yahay markaasuu nabiga calayh salatu slam hadhihnina fa in allaha xarama wuxuu ka xarima cala annaari man qaala laa ilaaha illaa qofka yidhaahda yabtaqii bidalika wajhanla isagoo weji alla dalbay marka nabigu calayhi salaatu wasalaam inay xun tahay qofku inuu munaafiqiinta ama dadka xun la socdo ma inkirin oo qofka in lagu inkiro dadka xun inuu la socdo mutahamiintaa oo lagu inkiro lagu naqdiyo waa shay jirta wa sababtoo ah suxbada xun waa xun tahay meeshay carabtu ka yidhaahdaan can ilmar laa tasal wasal can khaliilihi qofka ha weydiinin maxaa taha odhanin ee yaad la socotaa dhe soo maaha fa ina alqariina bilmuqaarin yaqtadi qofku qofkuu la xiriir buu ku daydaa laakiin wuxuu diiday nabigu cale in gaalnimo lagu xugmiyo munaafaqnimo oo toosa in lagu xugmiyo oo macnaha qalbigiisa la dhex galo ninkuna hadda uun munaafiqiintu isula socon jiray maahane munaafiq ma aha inuu ibnu xajar wax ninkan bedrio ahaa markii dambe maalik bnu duqshumka bedrio ahaa marka nabigu taasuu u diidaya marka calayh isalaatu wasalaam markaas wuxuu yidhi fa in allaha alla xarama wuxuu xarimay cala naari naarta korkeeda man qaala laa ilaaha ila allah yabtagii asagoo dalbaya bidalika wajha allah wejiga allo ikhlaas ay ka too istustus iyo nifaaq aan ka ahay xadiidkii horena waxaan soo marnay man shahida an laa ilaaha ilaa waxdahu laa shariika lah taasaan soo marnay nacam waxaa kaloo jira xadiid isagana oo uu leeyahay abu saciid اlkhudri oo kale oo sharxi un kugu yaala akraj الbukhaariyu fii صaxiixi bisanadihi can qataada qaala xadaثa anas bnu malik ana الnabiya salى اllahu عalayh wasalam wamacaadun radiifahu calى الraxl sharxuu ku yaallaa isagoo maaragtay macaad ou fan gashan yahay qaala wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow qaala labayka yaa rasuul اlah wasacdayk haw baan ku urid la talbiyadu waxaa waaye qofka ilmaha markuu ilmahan hadda madaxa adkaado magaalada lama rabo ilmihii hore baadiyaha markuu joogay oo aabbihiisa u yeedho waxawaa isaga dhanba si caadifo leh ayuu u yeeri jiray aab iyo hooba macna oo yacni ajiibid oo qalbiga ka soo go-da ilaan maxaad igarataa wada dhaayo goonka buuraya waxaanoo kale wax la yaqaano ma aha an waalid ixtiraam iyo qofka in aqoon laakiin maa in dalaca laga dhaafo waayo in la baro inay dadka si fiican u ajiibaan oo xamaaso leh oo niyo leh kolkoolinta badan ilmaha uga dartaa marka talbiyadu waa qofka aad si niyaa u ajiibid macnaa howbaan kuur oo waa maaragtay ah, dhawaaqaaga waa ajiibay si daacadahan u ajiibay macnaha taasoo oo kale wasacdayka weliba anigoo ku faraxsan maaragtay iscaadan qowl inaan ajiibitaankaaga iyo inaan maaragtay diyaar kuwa ah, anoo weliba ku faraxsanoo saciid ku ah macnahaas camal ah saasaa meesha ku jira macnaha hadalkaaga iyo yeeritaankaaga waan usoo jeestay waxaad ileedahana dhug baan u hayaa anoo weliba ku faraxsan oo diyaar u ah wax alla waxaad ii sheegtay inaad qabto wax alla wixii aad dirtana inaan maarka marka marka labayk allaahuma labayk marka qofka uu leeyahay xajka nidihii hore oo xajka loo dhawaaqay waadin fi nnaasi bilxaj ayuu laga ajiibay ilaaha wuxuu ku leeyahay dhawaqaagii waan maqlay waan ku ajiibay how baan ku leeyahay wasacdayka anigoo weliba murtaax ku ah jiddan inaan maaragtay aan ajiibo marka waxay dhahaan culimmadu qofka xajina waa inuusan labayka uusan ka been sheegin oo ilaahay si fiican qalban wa qaalaban ugu jeesto ma garan iyo awaamirta allo dhan bay awaamirta rasuulka taas oo kale wey marka talbiyadaas waxaa usluubka anaga aan ah, baadiya ku naqaano qofka qofka u ixtiraamayo si asaga dhanba daacadnimo iyo qalbiga kasoo soo go'day oo ugu firfircoon yahay warkiisan uu diyaar u yahay eh, waad aratay nimanka masaka ah bee xadrata ya taasoo kale oo ikhlaasna ku jiro waayo ya taasoo kale ikhlaaska oo uu ku jiro wa qaala markaas wuxuu yidhi yaa macaadu qaala labayk yaa rasuul lah wasacdayk qaala yaa mucaad qaala labayk yaa rasul la saddex gooru ku celiyo qaala markaas wuxuu yidhi maa min axadin qof ma jiro yashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullaahi uu yahay sidqan min qalbihi asagoo qalbigiisa run ay ka tahay dhab ay ka tahay ilaa xaramahu allahu cala annaar ilaahay naarta waa ka xarimay laakiin muxuu shardiya nabigu qalbiga ay run iyo daacad ay ka tao beenbeen aysan ka ahayn ilaa xaramahu llahu cala naar naartaa laga xarima qaala yaa rasuula اllahi afalaa ukbiru bihi اnnaas fayastabshiruu dadka miyaana u sheegin ha bishaaraysan qaala idan yatakilu way tala saaranayaan faakbara biha mucaadu cinda mowtihi ta'asuma markuu dhimanayo sheegay idan xadiidkii cutbaan man shahida le qofkii ka markhaati kaca xadiidkii cubaad bnu saami xadiidka hadda citbaan aan soo marnayna soomaaha muxuu ahaa man qaala laa ilaaha ila اllah yabtaqii bidalik axaadiidta xifida intan yartaa la xifidaa axaadiidta ha malay inaad sidii qur-aanka uxid waxaa lagu xafidaa markaad u fiirinayso xadiidka saxaabiga magaciisa iyo lafdiga intuu ka kooban yahay adoo darsiga akrinaa dhug fiican loo yeesho saxaabiga magaciisa waxaa la tiriya caaw inta xadiidka meesha lagu soo maray alfaada ka kooban yahay si oo waxaabaa taagtigaa lagu xadriya sida loo qasab maaha ilaa qofka waa weyn waa dhiga moogtahay si taagtigahoo dhugahalo sida arqaamta loo xafida telefoonka camal intaan waa intaana korkooda intaana jumlo saana loo xafida iyo maxaan xadiiska mucaada hadda uu leeyahay man ma min axadin yashhadu an laa ilaha illa ana maxamedan rasuulla sidqan min qalbihi qalbigiisa ay run ka tahay soo ma xadiid kaloo isagana waxaa jira isagana oo qasab tabu ku saabsan hadda inta kuma yaallo muslim ku yaalla nabiga calayh salaa slam iyadoo la duulayo ayaa waxaa martay zaadkii iyo wixii la wata ayaa eber noqday markaasi waxay idhahdeen yaa rasuulallaahi zaad ma jire geela gaadiidka aan qalanno si aan u noolaano cumar nin ra'yigiisa cajiib lahu ahay marka arrintii ogaada wuxuu yaa rasuulallah dhulkaada carabta dhul saxara ah oo gaadiid aan lama socon karo wuxuu uhi yaa rasuulallah haddii aada gaadiidka la qasho qalla dahar hadhow wax la furo lama arko ciidankiina waxaa ku dhacaya hadhow maaragta yacni waa tabaalaysmaya waxaa weeye ilaahay mucjizo ku siiye dadka zaadka wax yar u harharay intaa aruurisid ugu duceeya ilaah u barakaynaas fikraddii cumar cumarow qaatay illaa waa fikrad xasana wixii harakey kar wax yaroo jilif jilifa xabad buusaa meel meelkoon wax muufaaho yar timir wax yaraa la keena maqaar yaroo madagaha lagu shubay wuu barakay nabiga ku tufay waa batay weelashii baa laga buuxsaday waa la dhargay weelashii aba qaadi waayo tan la cunaa laga dhargay markaasuu nabigu calayh salaatu salaam ashhadu an laa ilaaha illa allah wa annii rasuulu waxaan ka markhaati ahay in allah maana wax kaloo xaq lagu caabudo aysa jirin anigana aan rasuulka ilaahay inaan ahay ilan mucjizada waxay ku tusine qudrat ullah wa sidqu rasuul qudrada alle iyo nabiga calayhi salaatu salaam rurnimadiisay ku tusinay marka ee labadii marka qudratullah marka waa inay haddaad wax qudrada ala inay ashahaadiso maa mucjizadiina maxay kuga xambaaraysa rasuulku inuu saadiq yahay inaad risaaladiisa qirti illa waa mucjizee ma ogta laa yalqa allaha lama kulmo dhaha biha kelimadaas oo shahaadatu laa ilaha illa ana maxamed rasuulullah cabdun adoon hayra shaakin asagooan ka shakisnayn fayuxjaba can اljannati oo jannada laga xijaabo marka halkaana maxaa la yidhi laa yalqa allaha bihima cabdun hayra shaakin isagoo macnaa yaqiinsan idan axaadiidta dhowrkaa ah waxay noo faa'iidaysay in qofku hadduu kelimada tawxiidka oo xaqiijiyo inaan naar ay taabanaynin jannadiina aan laga xijaabanin axaadiidtaas waa dhinac haddi waayo axaadiid kale oo waxaa jirta oo sheegaysa in dad oo muslimiin ah oo ahlu tawxiida inay naar ay galayaan oo leeya in allaha xarama cala annaari an ta'kula acdaaa sujuud sujuudda xibnahood inay hadha waxaa leeya yaruju miyukhraju min annaar man man qaala laa ilaaha ila allah wa fii qalbihi maa yazinu shaciira dadka naarta waxaa laga soo qufayaa dad ahlu laa ilaaha ila allahu ahaa oo qalbigiisa ay ku jirto masego in la eg ama xabad sareena intii la eg iyo mid qalbigiisa ay ku jirto maaragta yani camal oo khayra ay ku jirto qalbigiisa maa yazinu dura mise gawax la eg eh. soo maa ama maa yazinu dara wax dhuuracasa iyo wixii ka siiya see loo kulminaya ma waxaa loo kulminayaa dhib ma lahoo axaadiidta qofka jannada toos ugu ballan qaadaysa waxaa lagu xidhay xarig adag oo waxaa la yidhi yabtaqii bidalika wajh allah soo lama dhigo man shahida ka markhaati ka ah xadiidkii kale man qaala laa ilaha illa an waxamd rasulah sidqan min qalbi qalbigiisa ay run ka tahay soo maaha xadiidkii kaleo asagana oo qisadii cumar oo tabuuk muxuu dhahay laa yalqa allaha bihimaa cabdun gayra shaakin fayuxjaba can iljanna shaki la-aana lagu xihay yaqiin idan waxaa lagu xidhay ikhlaas oo yabtaqu bidalika min ajanna khaalisan min qalbi shahaado oo xaqa shay ka marqaatiyo qofka uu hubo inuu sidqan min qalbi inuuna ka shakisna qofka marka shahaadada saas u yidhaahda haddi waa qofkaasi waa qof ilaahay xaggiisa u jiidma subxaana wa tacaala alla ku xiran hadduu ikhlaaskaas gaarana dembina had wax ku fali maayo soo ma daacana ka tegi mayso marka marka qofkaas oo kale haddii wax yar ay ka dhadhacaana hadda ikhlaaskaas iyo tawxiidka iyo acmaashaa wanaagsan aa dunuubta yararkaa dardaraysaba soo ma labadaas qolo marka saabiqiin iyo muqtasidiin tawxiidkiiya xajijiya ilaa saabiqina waxaa weeye ama muqarab waa qofka waajibaadka la yimaado muxaramaadkana ka har makruuhaadkana ka har sunankana xaqiijiyo waa qof sare soo maaha marka dembeeloo kasoo gara maaha muqtasidkana waa qof waajibka ku dadaala xaaraantana ka hara sunnadan un inta muhiimkaa la yimaado soo ma marka labadaas qol iyagu xisaab la-aan bay gelayaan ilaa xasanaadkoodaa raajix waxaa soo haray marka dad intay kelimadii yidhaahdeen dunuub intay yidhaahdeen intay dhex galeen dunuubteedii ay badantay dunuubtooda ay badantay ayaga marka waa laba qaybood qof dunuubta iyo macaasida haba dhex galeen aysan la gaarin heer tawxiidkiisa ay ka baabi'iso dunuubtiisa badna laakiin weli tawxiidkii waxbaa uga nool laakiin dunuubtiisa xoogaa raajax laakiin tawxiidkii iyo iimaankii iyo ikhlaaskii waxbaa uga nool kuwaasoo kale marka waa taxta almashiica maadaama ay tawxiid ku dhinteen laakiin waxaa khatari ku jirtaa dadku markay macaasida iyo bidcada iyo balaadintay dhex galaan oo kusii fogaadaan oo qalbigoodu markaas intou qallalo ay kelimadiiba iloobaan oo carabkii oo maanta ma arkaysa oo ku cuslaado ee markaa khaatimo xumo ay ku dhintaan walciyaadu billah ee nin walbaa kii qaad ku marqaansan markii naftu ka dhacayso majinqaadahay soo dhacayay soo dhacay oo ku dhimana sida qaar ba dhacdo mid asagoo khamrada cabaayo mudmin ku ah ayaa leh laa ilaaha ila allah dheh aakhirkaankii markaasuu yidhi anaa kaafirun bimaa taquul waxaad sheegaysaa ku kufriya soo maa mid kaleo isagana maaragtay isagana eh, zino iyo fuxshi kuwa xeen jiray oo gabdhaha islaama duufsan jiray maalina wuxuu arkay isagana gabar habowsana ah oo daar ibnu xamaam xamaam ibnu minjaab meel la yidhaahda raadinaysa markaasu tir aawa meeshaas sir waa tana gurigiis inta u tilmaamo markii soo gashay gabadhii way aragtay ninkan inuu qiyaan rabo gabar caaqilada ahayd eh waxay tiri khalaas kulla shay diyaaran kuulanahe ee dacaam iyo noo keen waxaan ku faakaysan markuu maqaayadii iyo wixii aaday oo baxay iyaduna furdu ka tiri gurigii markuu yimid meeshii maxaad ii dhiibataba meeshi wax jooga lama arko balaayadiiu ku waashay yaa ruba qaa'ilatin yowman waqad halidat ayna ariiqu ilaa daari xamaamin min jaago awday gabadhii maalintii gurigaas raadinaysa waa iga baxsanta marka wixii ku dhintay walciyaadu billah qaar markii la yidhaahdo say baac mustar iyo ugu sugan yihiin iyo maaragtay gorgoro oo diintii waqti laga iloobay a qaar markii la yidhaahdo tawxiidka loo laqino wuxuu leeyaha la yidhi maaragtay haadihi qidca rakiisa haadaa mushtara jayid wallahi beecan waa fiican yahay kan rakiisaa ku heshay kan waa kan beeca lama diida laakiin waxaa la diida qofku intuu ku marqaamo inuu cibaadada iyo cilmiga xooqudu u qaarka xataa shaxaatiinta ah ma garata oo dadka umbaryaha ku dhammeey iyagoo waxaysalay millions inuu u yaalleen maanta dhan wejiga iska fiiqay ilaa rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu salaam dadka baryaha badan iyagoon xaajo u qabinin inuu yubcad yowma alqiyaamati walaysa fii waji muscatu laxmin iyagoo weji diiran oo skiliton ah wejigooda in lasoo bixi doono haykal cidaabi isagoo ah ayaguna markii loo loolaqan martin falsin lilah yaa magan allahi hal shiliyaa igu yaboha ayakoola ay ku dhibanayo calaa kulli xaal qof walba qaar askari iyagu digtoona qaar iyagoo gulwada qaaday ku dhintaa la sheegay qof walba macna qaar iyagoo gabayaal iyo balaayo iyo wixii maaragtay casabiyaddii maaragtay yani maarata sheegay marka qofku waxuu ku noolyo ku dhintaa wax fiican in lagu noolaado dadka hadda soomaalida waxay u dhigtay marfashada iyo balaayada iyo fadhi kudirirka li wax daran say ugu hadlayaan afkooda oo baranaayo hadha waxaa laga yaaba mowdku markuu yimaado wixii qashinka uu ku hadli jiray ma garatay inay waxyaalahaas oo kale ay ku hadlaan marka khaatimada ilaahi noo hagaajiyo subxaana wa tacaala marka sidaasaa laysu waafajinaya dadka jannada gelaya waa dadka kelimada xaqiijiyey qofka asago hadduu tawxiidka uu la yimaado oo laakiin acmaal siiyo oo wato weli tawxiidka uusan ka dhuminna qofkaas hadda caynuu leeyahy ama allah uu dembi dhaafay ama hadhow dembigiisa markii laga goyo waa lasoo dejinaya laakiin koox waxaa jirta intay dunuubta iyo fasaadka isii dhex galaan oo qalbigooda oo qalalo balaayadu say usii wado dariishad ay ka tuurayso sida culimmadu ay dhihi jireen almacaasi eh, bariidun alkufri waa boose adiga ku kaxaynayo hadhow kufriga kaa tuura maanta ninka boosaalaa warqadda suumayseedii ma geeyo macaasida haddii aada korti waa kuwada waa kuwada boosada oo kufriga kaa tuuraysa shalow kugu dhex siinaysa walciyaadu billah ilahan ka magan karo marka yacni eh, maaragta yani tawfiiqaas aaduu u muhiim u yahay eh, haddaan idiin sheego xadiisaas tawfiiqeeda awal mara nin shiikoo sheekh maxamed hunaymaan la yidhaha cabdalla maxamed hunaymaan ayaa darsigan saa u akrinaayey marka axaadiidtan ayuu sidaan isu waafajiyey hameenkaa markaa si fiican oga faa'iidaystay xaramka madiine aad iyo aad marka markaan darsiga la dhacaan waxaan idhi haddii diinta ilaahay wax kale aana ka maqan ilaa intaan maana waa igu filan tahay marka cilmiga barakeysa waxaa ka mida dadkii culimmadaa kuu faa'iideeyey in maaragtay in la sheego haddaad wax kasto intaad soo baratay culimmada aada inkirtid waxaa weeye barako badan ma laha marka shiikaasaa runtii darskaas aminka akrinayay aada noogu faa'iday aminkuna ardadiina u faa'iideeyey insha allahu tacaala hadalkana iyo tawfiiqaana ibnu taymiya laga soo guuriyey iyo ibnulqayim iyo iyo culimmadii hore ibnu rajab iyo iyo qaadi ciyaad iyo xaafid ibnu xajar iyo marka qofkii rabo marka wuu akrisan karaa insha allahu tacaala sharaxuu aada ugu yaala laakiin hadda af soomaaliga intii aad fahmi kartaan ayaan kuu khulaaseeyo sharaxa idinkuma aana wareegin haye wa can abi saciidin alkhudriyi can rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam abi saciid alkhudri waxaa laga wariyey oo rasuulka ka wariyey qaala wuxuu yidhi qaala muusaa nabi muuse qaala wuxuu dhahay muusaa nabi muusa wuxuu yidhi calayhi wacalaa nabiyina afdal asalaatu wasalaam yaa rabbi rabbigeeyow callimnii ibar shay-an shay adkuruka aan kugu xasuusto wa adcuuka bihi aan kugu baryo wax aan kugu xuso oon kugu ammaano oon kugu tawasulo ilaa dikrigu waa nooc duco ka mida dikrigu waa duco wa sidaan sheegnay cibaadaduna waa duco soo maaha allabariguna waa cibaado cibaadadu say duca u tahay marka hadda salaad tukanaysa ama cilmigna aan dhegaysanayn waxaan leenahay ilaahu adiga dartaan meesha u fadhina diintaadaan baranayna salaadaadaan tukanayna ilaah ajarna siyo naarta uga xidhaysoo maaha markaad alla baryaysana ilaahu xisi waxaad ictiraafsantah adiga inaad daciifta allana ou rabbi ku wey awoodna uu kuleeyay inuu dembi dhaafo oo maanta ma arkaysaa wax ku siiyo isagu awood u yahay marka allabariguna waa allabari waana cibaado cibaadaduna waana cibaado waana allabari soo ma markaad sooman tahay waa cibaadaysanaysa haddana allaad baryaysa ilaahu adaan kuu soomay labadii maalmo sooma aanaan soomanayn qof walbaa muxuu tiigsanaya maalinta caashuura qofkii sooma sanadana loo dhaafay soo intaa looma soomi marka waa alla bari waay cibaadana waa tahay alla barina waa tahay marka wuxuu dhahay wax aan kugu baryo adcuuka bi oon kugu tawasuloo kugu baryo aana kugu xusoo kugu ammaano qaala wuxuu dhahay alle qul yaa muusa waxaad tidhahdaa laa ilaaha ila allahu dheh qaala wuxuu dhi yaa rabbi rabbigayow kullu cibaadika kullu cibaadika addoommadaadoo dhan yaquuluuna haadaa way leeyihin ilaa islaamkaba lagu soo galaba qof aan ma dhihin ileen muslima noqonaayo nabi iyo taabicnayo qof walbaa waa inuu laa ilaaha ilaa yidhaahdo qaala wuxuu yidhi yaa muusaa muusow adiga hadda way kula yar tahay oo adiga wax kuu khaasaad rabtaa moogtahay low anna samaawaati sabc samadaha oo toddobada ah wa caamirahunna iyo inta camiroo kayri aniga ka soo hartoo malaa'igta ah waalardiina sabca iyo toddobada dhul fii kifatin haddii miisaan kifadiisa la dhigo walaa ilaaha ila allahu laa ilaaha ilaana fii kifatin haddii la dhigo maalat bihinna laa ilaaha illah laa ilaha illah ayaa ka xoog badnaanaysa oo rajaxaysa xadiidkan marka sanadkiisu waa daciif waayo nin la yidhaahdo daraaj binu samcaan oo daciifahoo manaakir wariyaa ku jira laakiin xadiidkan xaakim maaragtay abu cabdalla alxaakim isaguu saxiix yeelay dahabina waa ku waafaqay marka allahu aclam ma duruq kaley ku xoojiyeen maaragtay taas baa dhici karta laakiin waxaa jira xadiid kale oo macnihiisa u marqaati kacayo oo macna wax lagu wardiyo ama ilaahay lagu baryo oo laa ilaaha ilaa koweyn aysan jirin xadiidkaas isaguna waxaa weeye waa xadiid oo imaam axmed iyo tirmidi xadiid waxaa wariyey ha sax sax xadiid kaloo adiga waa saxiixa cabdillah bn camar bn caas ayaa wariyey waa xadiid saxiixa isaguna oo kolley kutubaha manaasik ulxaj aad ku ark aada ugu arkaysaan wuxuu leeyahy nabigu khayru ducaa'i ducaai oma caraf alla bari waxaa ugu fiican ducadii oma caraf marka laa ilaaha illah waxdahu laa shariika la noo keeni doona waaba dikrii say duco ku noqoto ee waxaa la leeyahy markaad dikrinayso ilaahay xusaysid ilaah waxisiyaad ku wadaa soo maha taas oo kale wey wakhayru maa qultu waxaan idhi aniga iyo wanabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ilaah xaq lagu caabudo oon allah ayn ma jiro keligiis isagoon sharig lahayn lahu lmulk walahu alxamdu calaa kuli shay qadiir sax rawaab axmed wa tirmidiy axmed iyo tirmidia wari waana xadiis saxiixa wey marka xadiidkaas xadiidkaanu marka u marqaati kacay marka lacala laga yaabo inay xadiidkan ay ku xoojiyeen masa asaaniid kale marka calaa kuli xaal xadiidka macnihiisu esh waa macno saxiixa xadiidkaana marka caddaynaya idan maalinta carafa wax lagu wardiyo maxaa ugu fiican laa ilaha illa waxad sababtoo duca waxaa ugu fiicanaa la yidhi ducaau caraf iyada ugu fadli badan wa afdalu maa qultu anaa wanabiyuuna laa ilaha ila allah macnaheedu marka waxaa waaye maalintaas laa ilaha illa waxdahu laa sharika in la waayo sababtoo ducada ugu fiican waa maalintaas caraf wax lagu hadlanoo lagu ducaysana maxaa ugu fiican laa ilaha illah marka maalintaas yaysan idin dhaafin marka qofkii maalintaas hala hela oo maaragtay ah, ah, jooga maaragtay yani ama hadduu soomayo xajka uuna jooginoo dee maalintaasuu soomayayso cibaadaysan maayo wax lagu wardiyay taasaa ugu fiican hadduu xajka joogana hadda min baabi owla oo maaragtay mowqifka uu taagan yahay nacam marka xadiidku marka muxuuna tusiyey wax lagu wardiyo waxa ugu fiican laa ilaaha ila lah waxaa la yidhaahdaa kelimadaas waa kelimada ugu fudud oo lagu wardiyo xataa qofka hadduu ku wardinaa lama dareemi karo laa ilaha ila اllah iskale inuu xataa hadla in kale ilaa miim iyo ba iyo waaw iyo maku jiraan soo maa isagoo joog maanta laa ilah iska dardari kara inuu wardina in lama kale carabkay ku fudud waxa weeye qalbigay u fudud waxaa weeye haddii qofku marka uu ku wardiyo aad ugu weyn waay weliba ada waxaa la rabaa in lagu wardiyo xataa yakuuna aakhiru kalaamika laa ilaha illa lah qofka haddaw caadi ka dhigto markas laa ilaha illa اllah marka da waa ku dhimanaya laakiin haddii kaflo looga sugnaado waa khatar wey laakiin inaa fahamsantaha macnaheeda muqtadaheedana aad ku camalfasho laa ilaha illa adoo ku wardinaya haddana war iyo wax xun kaa soo baxa iyo xalaal iyo xaadaar aadan u kala aabayeelayn ayaduna marka waa mushkilo wey aan xadiiska mar kale ku celino وعن أبي سعيد الخdري عن رsuل الlah صلى الله عليه وسلم qال wuxuu yihi qاala mus qaala can rasul lah صل sلم qaala wuxuu dhahay qaala muuse nabiga wuxuu dhahay qaala muuسى muuse wuxuu yidhi yaa rabbi rabbigay callimnii ibar shay-an shay adkuruka aan kugu xasu aan kugu xuso kugu ammaano wa adcuuka bihi aan kugu baryo qaala wuxuu yidhi qul yaa muuse laa ilaaha ila اllahu dheh qaala wuxuu yidhi yaa rabbi kulli cibaadika addoommadaadoo dhan yaquuluuna haadaa way odhanayaan qaala yaa muusa muusow low anna samaawaati sabc toddobaha samo iyo wacaamirahunna hayri iyo waxa camiron aniga ahayn ilaa ilaahay samada wuu ka sarreeya subxaana wa tacaala fowqa carshi iyo wal ardiina sabca toddobada dhul fii kifatin haddii la dhigo kafad walaa ilaaha ila allahu fii kifatin kafadda kale oo miisaanka la dhigo maalat bihinna waxaa la iilan laheyd laa ilaaha ila allah sababtoo kelimadan wax ay kulansatay oo nafi ilaahay shirki laga anfiyo iyo tawxiidka khaaliska ayay waxay tahay diinta asaaskeeda marka qofkii yaqiin iyo ikhlaas u yidhaahda oo waxa kelimadaa ay keenaysana ka soo baxa hadda qofkaa wax la ajar noqonayo lama arko rawaa ibnu xibbaan walxaakim wasaxaaxaho weyn ibnu xibbaan waa nin muxadidahoo weyn magaciisa waxaa la yidhaahdaa muxamed ibnu xibbaan ibnu axmed ibnu xibbaan ibnu mucaad abu xaatim atamiimi albusti ayuu ku magac dheeraya abu xaatim albusti kutubo badan uu leeyahay aljarxu watacdiil iyo saxiix ibnu xibbaan iyo kutubo badan uu leeyahay marka culimmadu waxay yidhaahdaan kaana min awciyati اlcilmi fi اlfiqhi wاllugati wاlxadiidi wاlwacdi aad u cilmi badnaa fiq haddaad tidhaahdo luqada iyo xadiiska wacdiga xataa falsafada aada ugu yaqaana nacam dadka weliba haddana cuqalaau rijaal ayuu ka mid ahaa wuxuu dhintay saddex boqol iyo afar iyo kontonkii ayuu dhintay ninkaas xaakim isagana maxamed bnu cabdullahi bnu muxamed annisaaburi ibn اlbayicna waa loo yaqaanaa waa ninka almusadrak cala saxayn ninka iskala wey isagana waxuu dhintay afar boqol iyo shantii markay ahayd afar boqol iyo shantii markeed ayuu dhintay marka labadaasin ayaa wariyey xadiidkaas xadiidkan oo annaga sanadkiisa lacfiya ku jira laakiin waxaa la u saxiix yeeleen malaha xadiidkan shaahidka inuu yahay ama inay maaragtay wax kale ay u helaan allahu aclam weli tirmidiyi waxaa u sugnaaday tirmidi isagana wuxuu ku jiraa ragga kutubaha lixda iskalehuu ku jiraa asxaabu اlkutub الsita imaam bukhaariya ugu horeeya oon usoo tarjumnay waxaa ku xiga imaam muslim usoo tarjumnay waxaa ku xiga abu daawuud nasaa-i aلtirmidi ibnu maajah waa lixdaas marka maxamed ibnu ciisa ibnu sawra ayaa la yidhaahdaa ma garate atirmidi saasaa la yidhaha abu ciisa atermidi ayaa la yidhaahda marka isagu waxau dhintay laba boqol iyo maar todobaatan iyo sagaalka u dhintay laba boqol iyo toddobaatan iyo sagaalka jiradu markay ahayd ayau dhintay sharxana waan kugu taallaa marka taraajimtaas haddaa barbarataan oo cinaayo samaysaan waa culumta muhiimka ay ka mid tahay oo soomaalida aan aada ugu liidano taraajimta in la baro qofa hadda waxuuse kale aqoon haddii la yidhahdo nawowi arday u ahaa sheekh shaafici qofaa iska rumaysanay soo taraajimta ma kala yaqaano qofku waa inuu qarniga noolaa iyo culimmada haddaad maqashid qof culimmadaad magaciisa haddaad maqashid waa inuu qarnigaa noola aad raadisid sababta haduu leeya qofkaasoo qofka ka maqlaa lagu ciyaaray imaam shaaficina xalasaan sheegna wuxuu dhintay laba boqol iyo afartii oo dhintay nawowina goormo oo dhintay lix boqol iyo toddobaatan iyo afartii u dhintay meeqaa udhaxeeya wax la sheegi kara maaha intaasoo qarniya udhaxaysa marka taraajimta waa la iska bartaa ama kutubaha loogu talagalaa laga bartaa ama kitaab sharxa oo sheegaayo oo kale haddii ay shid waa laga bartaa weli welitirmidi waxaa usugnaa sugnaa waxasanahu wowna xasanowba ku dhigeen can anasin samictu rasuul lah sal اllau alيh wasalam yaquul asagoo odhanaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi xadiidkan marka tirmidina isaguna waa xadiid saxiixa waayo dhuruqdiis markuu iska almaysto shawaahid badanoo muslim oo wariyayana waa leeyahay qaala allahu tacaala ilaahi wuxuu uhi ya aadam low ataytanii haddaad ii keentid biquraabi اlardi dhulka muggiisa quraabka waa mil alard dhulka muggiisa quraabu daalika haddaad tiraa wixii waxaas buuxiya ama inuu buuxiyo ku dhoweeyo dhulka muggiis oo khadaayaa gefiyaala haddaad iila timaadid uma laqiitani aada ii timaadeed laa tushriku bii shay-an adoon ii shariyeelin tawxiidkiisa uu khaalis yahay la aataytuka bihaa waan kuu keenayaa wala ataytuka waxaan kuula imaanayaa biquraabiha dhulka muggiisaoo maqfiratan oo maqfira macnaha waa anagay hadda sheegayno dadka horta iyaga oo tawxiidka si fiican u xaqiijiyey oo ku camal falay qalbi iyo qaalab oo muqtasidiinta iyo saabiqiinta waxaa dhan ayaga iyagoona cadaabta oona jannada gelaya kuwa kale oo xumidooda ay badataa laba qolo qolow qolo towxiidka asalkiya u yaallo weli dembi badan ba ha ka dhacee laakiin tawxiidkay ilaashanaya iyo ikhlaaska weli waxbaa u dambeeya qolona macaasidiiyaa sii fogayso waa dhinteen dheed ay noqdeen eber ay noqdeen qolada hadda macaasidii soo fogayso khaatimo xumo ku dhintay kuwaas qiimo ma laha laakiin ninkii tawxiidkii xafitay hadduuba tawxiidka ku dhinto oo weliba gaar ahaan marka dambe oo aakhiru cumrigiisa uu isgaaro waxaa waaye tawxiidka iyo ikhlaaskaasa wuxuu u keenaa dembi dhaaf badan xadiidkan marka macnahaas aan marka hore soo sheegnay ayuu caddaynaya ibnu rajab oo xadiidkan sharxaya wax yar wuxuu yidhi qaal ibnu rajab qofkay u taallo safxada hamsa wa hamsiin aakhirkeeda man jaa'a qofkii la yimaada maca tawxiid isagoo tawxiid khaalisa wata biquraabi اlardi dhulka muggiisaoo khadaayaa ah laqiyahu llaahu ilaahay wuxuu la kulmiyaa oo kula kulmaa oo u geeyaa biquraabiha maqfira dhulka mugged oo maqfira ilaa an qaal fain fain kamala hadduu kaamil noqdo tawxiid اlcabdi addoonka tawxiidkiisa wa ikhlaasu lilaahi tacaala iyo ikhlaaska daacadnimada iyo ilaahay uu camalkiisa u barax tiray wa qaama bishuruudihi shuruudii tawxiidko sidqigii ikhlaaskii biqalbihi uu ku qum'o uu ku istaago lisaanu iyo carabkiisa wa jawaarixihi aw biqalbihi wa cinda almowt hadduu ku dhinto khaatimadaas wanaagsan acqaba dalika makfiratan maa qad salafa arrintaa marka waxay la cirbisiinayaa oo dabagelaya wixii soo dhaafo min adunuubi in loo dhaafo kullahaa wamanacahu min dukuuli الnaari bilkuliya sababta hadduu tawxiida ku dhigto man kaana aakhiru laa ilaha illa dakhala اljanna haddiiba la waafajiyo markaa aakhirka ugu dambeeya tooba iyo naartii bay ka celinaysaa marka soo maaha wamanacahu min dukuuli naar bilkuliya faman taxaqaqa qofkii xaqijay bikelimati tawxiidi qalbahu qofkii xaqa ku noqoto akrajat minhu waxay ka bixine kula maa siwa allahi wixii ilaahay ka soo haray maxabatan wa tacdiiman inuu cid kala weyneeyo dhan qalbigiismaa ka baxe alloo weyneynaya wa ijlaalan weynan iyo mahaabatan haybo iyo wakhashatan cabsi watawakula waxaasoo dhan ilaahbuu u qaadaya wixii kaloo iska tuuraya waxiinaydin taxriqu dunuubahu dunuubtuusay gubaysaa wakhadaayaahu kullaha wain kaanat mila zabadi lbaxr badda hirkoodoo kale ama badda qashinkoodoo kale ha ahaa marka inaan aakhiro cumrigeena kelimada tawxiidka aan ku toogsanno waa ilaahay nacam fiihi waxaa ku sugan arrintan baabkan lasoo sheegay masaa'il masaa'ilaa ku sugan aluulaa midda hore sacatu fadlillaahi fadliga alla weynankiisa sababtoo ah xadiidkii qofkii oo maaragtay yani cibaadatu nasaamir qofkii allah inuu keligiisa ay xaqiji cibaadada muta nabi maxamed rasuul yahay nabi ciise oo cabdullaahi warasuuluhu jannada iyo naarta inay xaqiin girtaan adkhalahu llahu ljannata sooma dhihin calaa maa kaana min alcamal marka fadliga ilaahay ku tusina aaniga karaة hawaabi الtawxiidi cinda اllah tawxiidka si u badan yahay hawaabtiisu waxaa ku tusinaysa xadiidkii oo yidhi haddii laa ilaha ilaa kifo la saaro maaragtay dhulka iyo waxa kale iyo cirkana kifo la saaro lamaalat bihina laa ilah ila laa ilaha illa ayaa la degaysa oo dhinaca xasanaadka raajix noqonayo ahaaliatuna takfiiruhu maca dalika lidunuub adigoo ajar badan kuwa xasila dembigana loo dhaafayo oo xadiidku ku dambeeyey ya bna aadam low ataytanii biquraabi اlardi khaطaaya uma laqiitanii laa tushriku bihi shaya aadan ii sharig yeelaynin laataytuka biquraabiha makfira dhulka muggiis oo makfiraan kuu keena marka dadka tawxiidka ka carcararaya faa'iidadaana ka maqan tawxiidka ha lagu dhego yaan laga cararin meeshii tawxiid lagu sheegay yaan laga cararin nacam hay ha loo soo wacro tawxiidka waxaa weeye waa man jaaءa biاlxasanati falahu khayru minha miro badan oo xasanada waa tawxiidka khayrka maba dhammaadaba tawxiidka wamahalu kalimatin طayibatin ka shajarati طayibatin asluhaa haabit wa farcuhaa fi الsamaa tawxiidka waa in laysku walaashado waa in loo soo cararo meeshay laga akrinayo dadka in laga erya maan dadka waa in loo soo in loo soo waxeeyo waayo oo maaragtay lagu soo xiro ajar laga raadsado waay marka bal fiiriya tawxiidka macnihiisa adoo hawaab intaas leg a dembigiina lagu dhaafay alraabicatu tafsiiru اlaayati alatii fii suurati ancaam ancaam suuraddiisa aayaddii ku jirta waxa weye aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmi dulmiga in lagu fasiray shirkiga marka amniga oo dhan waxa reebaya waa shirkiga laakiin macaasiduna amniga qaaray kaa reebayso maa oo qofka doo isagoo muwaxida macaasida la yimaado waxaa dhici karta ama darajadiisii jannada inay gaabato xataa haddii jannada la geliyo oo darajaad iyo hoos u dhacdo mise waxaa dhici karta qofkii naartii marka horan in lagu soo ciqaabo ilahan ka magan galnay nacam alkhaamisatu midda shanaadna ta'ammul waxaad fiirsaa oo dhahay alkhamsa alawaati fii xadiidi cubaada shanta xadiidka cibaado ku jirta man shahida an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah wa ana maxamadan cabduhu warasuuluh wa ana ciisa cabdullaahi warasuuluh wakalimatuhu alqaa ilaa maryam ruux minhu wa ana aljannata xaq wa ana xaq waa shanta caqaa'id oo muhiim ah ee qofku mu'minkaa markuu rumeeyo ahlulfiraq oo dhan oo ku khilaafay oo ku baxay marka shantaas waa inaan si fiican ugu dhegno asaadisatu midda lixaadna annaka adiga idaa jamacta haddii aad kulmiso baynahu xadiidkaasi oo bayna xadiidi citbaan xadiidki citbaan wamaa bacdahu tabayana laka waxaa kuu caddaanaya macnaa qowli laa ilaaha ila allah laa ilaha illa hu macnaheeda wa tabayana laka waxaa kuu caddaanaya khada'u lmaqruuriina dadka qatalan gefkooda macnaha waa si hadda u waafajino qofkaa ah waxay moodeen xadiida markii akhriyaan laa ilaah hadii la yidhahdaba qofka inuu jannada horay ka gelayo oon xisaabkana laga rabin markaasuu leeyay murudii laa takhaf ashdax waqani wafcal maa tashaaa falismacaad iska shadaxaad oo xaaraanta iyo waxaa maaragtay iska iska waxayso ya in allaha kafuur raxiim waayo in allaha kafuur raxiim in allaha shidul ku xigta markau anagii nidhi waxaa lagu xambaaraa dadkaas shuruud adag dadka qalbigiisa uu yaqiiniyey dadka aan shaki ku jirin dadka kelimada ku camal falay kuwaas waa laba darajo waa saabiqiin iyo muqtasidiin kuwa kalena waa laba darajo qof xumidii la yimid laakiin weli tawxiidku u nool yahay khadarow ku sugan yahay laakiin inuu naaji noqdaa dhici karta qolana waa qolada intay macaasidii iyo balaayadii kusii fogaadeen tawxiidkii ilooba marka dambeba gaalnimo iyo khaatimo xumo inuu maaragtay oo kusii dhow yahay marka waa afartaas darajo waa marka un midda ugu xun ha noqonina ugu hooseysa soo maa wasaadisatu annaka idaa jamacta haddaad kulansi bayna xadiidka wa bayna xadiidi cutbaan iyo wamaa bacd oo ka dambaysa xadiidkii mucaad bnu jabal iyo xadiidkii maaragtay cutbaan iyo xadiidkii kaloo isagana qisadii maaragtay maaragtay qadab tabuuq iyo waxaasoo dhan markaa isku kulmaysa iyo axaadiistii kale oo maaragtay in dad oo ahlu tawxiida ay naarta gelayaan laga soo bixi doono oo ayagoo xataa weliba sujuuday oo salaad tukada laga yaabo dunuubtooda kale inay naar ku galaan axaadiitaas markii la isku jamciyo meesha waxbaa kaaga soo baxay masaladii hadda aan sheegnay ayaa kaaga soo baxaysa asaabicatu midda toddobaadna atanbiihu in lagu baraarujiyo lishardi shardigii alladii fii xadiidi cutbaana ku jiray oo waa maxay man qaala laa ilaha ila llah xarama cala annaari man qaala laa ilaha illa yabtaqii bidalika wajh allah qof ilaahay darti u dhahay qofkaasna waa inuu muqtadaheeda iyo waxay keenaysa oo ku camal falo ee waa iska dhaa waa iska socona waxaan rabaan maaragtay aan maamulana ma aha diin waxaa la rabaa runrunaa in lagu dhaqmo laakiin wax oo diin qofka oo iska samaystay hawadiisa isagoo nusuustii wixii aan fahmin iyo dad iska ahlawa un dadka uun ka aluungeysanayo oo dadka runta u sheegayn runta waa ku anfacaysa culimmadaan oo ka dadku waxay uga cararaayaan culimmada tawxiidka waa runta waay sababta qof walba waxaa rabaa inuu baagamuudo intuu iska noqdo diintana baagamuuddo ka noqdo haddii lalaad jannadii aad xaabsana hadhow laakiin aakhare markaad tagtid meel cidlaha kusoo hingoobe akhuuka man sadaqa kay dheheen laa man eh, sadaqa walaalkao qofka runta kuu sheeg qofka nacam ku yidhaahda ma marka culimmada tawxiidka iyo mukhlisiinta runtay dadka u sheegaya aba waxaan ma ku anfacayaan hadda intay goori goorta isgaari ah diintaan maaragtay si fiican udabaq saas oo kale waay dadka kale waxuu rabaa shinankaaga inuu cuno yalla ahlujanaa tahay boqol xaaraan cuno yalla soco hortaad u soco muruudii laa taqfashtax waqani infcal maa tashaa falismucaal marka qofka naasixa warkiisaa la qaataa athaaminatuna kown lambiyaa ambiyadii yaxtaajuuna u baahan yihiin litambiihi in lagu baraarujiyo calaa fadli laa ilaaha ila allah sidii qisadii muusa marka haddii ambiyadii lagu baraarujinayo dadkii kalena soo min soo maaha nacam ataasacatu midda sagaalaadna attanbiihu in lagu baraarujiyo lirujxaanihaa inay kelimada tawxiidku raajixay ka tahay ataasacatu midda sagaalaadna atanbiihu dadka in lagu baraarujiyo lirujxaanihaa inay ka xoog badan tahay kelimadii tawxiidka bijamiici makhluuqaatki maxluuqaadkii oo dhan inay ka xoog badan tahay maca anna kaiiran in badan oo miman yaquuluhaa dad kelimada odhanayo yakhifu miisaanuhu miisaankiisu oo maaragtay oo nusqaamayo qiyaamaha macnaasay ku dhacday waay marka kelimadii laa ilaaha ila allaahu waxaa la yidhi miisaankeedii cirkiio dhulkaoo dhanba way ka adkaatay haddana dad oo kelimadii dhahaya yowma alqiyaama miisaankoodu waa daciif noqonaya oo markaasaasay naarta ku dhimanaya say ku dhacday waxay ku dhacday kelimadu waa sideedii ee dadkaas siday u dhaheen ayaa shuruudaa ka dhiman ikhlaaskaa wax ka dhiman yihiin muqtadaheediiy waxay keenaysay ma oofin ma aysa oo yaqiin maarat kuma fahmin shaki waxbaa uga jiray waxyaalahaas oo kale wax unbaa waxbaa qaladaa jira kelimada iyada qalad maahana qofka asagaa qalday waayo macnaha qofkaa wax ka qaldan yihiin kelimadu ma qaldana sababta waxay yidhaahdaan hadda hal shay oo isla hub hal hub ah haddaa qof ku dhiibtid waxa weeye hubkii waa isla hubkii laakiin qofna hadda waa nin raga oo geesiya taagtidii yaqaana si fiican ugu dagaalami karaa waxboo cadow isaga celi kara ninna hadda meel wax laga maro iyo geesnimo midna malaha waa laga furanaya taa iska dhaaf kun shilin ba nin sii laba wiiloo dhashay kun iyo kun sii isku dabiro isku noolaya wax ku qabsadheh mid soo waxba habaysanayo bugay u noqonaa midna berriba waxaa weeye hal gelinoo ku waxayna soo marka kelimadii waa isla kelimadii ninna hadda kelimadiisa tawxiidka waa aruursana suruudeedo maalkale waa kobcinaya iyadoo ka fekeraya waa ka tijaaraysanaya ninna qashin quruboo kusubayaasoo ka dhaqaaqaya hadhow kelimadii ma isku mid ay noqone soma marka waxa weeye yacni amtilaa fara badan shayga waa isla shay kun shilin waa isla kun shilin laakiin qof walba isaga u dhaqaalaysta soomaaliya isaga waxaysta diintuna waxa waaye nin walba isaga diintiisa isaga oo ka dhigo waay ninkii diintiisa daryeela ilaahay khaalis uga dhiga nabiga ku raaca alayhi salaatu salam xaaraanta ka fogaada daacada ku dadaala dar yeesha kelimadiisa hadhow meelay uga soo baxeen ninkii dayaco qashin qubka ku dara oo hawadiisa raacana kelimadii hadhow berri waxaa weeye dee isagiyaa baabiye marka nacam marka waxay yidhahdeen faalbalaau min alqaa'il laa min alqowl balaayada qofka qaa'ilkaa ah oo u rajaxnaa weysay balaayadu xaggiisa ka isagaa kelimadii istimaarso waayo maal gasho waayo wanaagsan waayo laakiin kelimadu waa kelimadii iyadu isma bedelin alcaashiratu midda toddobaadna annasu in la caddeeyo calaa ana alardiina maaragtay dhulalka ka sama sabcun inay yihiin ka samaawaat sida samada laakiin qaabkay sabcuyihin qaar waxay waa sabca qaaradaad taasina war ma qaar way cel waa satelliteskan qaar ka mida ah oo maaragtay oo iyaguna dhulal kale ah laakiin kolley waa dabaqaad ishoos yaallo ilaah baa og subxaana wa tacaala alxaadiyatu cashara midda ko tobnaadna ana lahaa cumaara samadu inay dad camiro ay leedahay waxa camirana waa malaa'igta sida nabiga calayh isalaatu salaam adat isamaaa waxuqa laha anta id waxay yidhi dhulkii cirki waa jiqjiiq leeyahy macnaa culaysku warkuu ka bado sida buddada baabuurta markay kor marayaan oo kale xaqayna uu leedahay maa fiiha mawdic arbacata asaabic meel afar farood la dhigo ma jiro ilaa wa malakun saajid malak saajid malagaad kusii nacam aلثaaniyatu cashara ibaatu صifaati صifaatka in la sugo oo khilaafa lilashcariya marka waxaa fiicneed liljahmiya inuu yidhahdo muctazile ashcariyada صifaatka hadda lagu sugay maxaa ka mida ah? ibaat اlwajhi yabtaqii bidalika wajh allah ilahay weji inuu leeyahy laakiin waa wejhi yaliiqu bijalaali waxay dhahan asifaat alkhabariyu waa sifaatka nusuusta uu noo sheegay marka annagu abcaasha bini aadamka ku maali mayno waa wejhun yaliiqu bijalaali saasaan oranayna iyo kalaamka oo kale ilaah inuu hadlo wa kelimatuhu arqaah kalaamkana makhluuq maana waa sifatu min sifaati soo maaha oo markuu rabo ilaahay uu ka hadli karo subxaana wa tacaala iyo ilaahay inuu qool loo sugo wax inuu alle uu yidhaahdo ilaahay uu muuse ku yidhi qaala yaa muusa oo muuse ou la hadlo subxaana wa tacaala nacam ahaaliatu cashara middaa saddex tobnaadna annaka idaa carafta xadiida anas haddaad aragtay waa xadiidkii laataytuka biquraaba makfiratan waaye carafta waxaad ogaanaysaa anna qowlahu fii xadiidi cutbaan xadiidu cutbaan qowlkiisa fa in allaha xarama cala annaari man qaala laa ilaha illa yabtaqi bidalika wajha allaahi xadiidkaas cutbaan ee ilaahay naarta wuxuu ka ribay qofkii wejiga alla dalbayo annahu tarku shirk yacni waxaa la rabaa kelimada markaad leedahay inaad iska dhahid maahane inaad ilaahay aada caabudo shirkigana aad ka tagtid oo shirkiga aad ka tagtid laysa qowluhaa bilisaani faqad faqad yani inaad carabka un keliya ka tiraahid maaha macnaa kelimadu waxay kulansanaysaa ikhlaasu alcibaadati lilaahi maca tarki shirk inaad cibaadadan alla u khalisid shirkigana aad ka tagtid laakiin waa cibaadaysanaa shirkina waa samaynaa shirkigaa cibaadadii baabi'inaya alraabicatu cashar ta'amal waxaad fiirisaa buu yidhi aljamca bayna kowni ciisa wa moxamed cabday allahi wa rasuuli u yihiin u fiiriso oo waxaad garanaysaa huluubiga nasaarada ilaa ciisa iyo nabi maxamed waxay iskaga midkiina xagga addoonnimada iyo rasuulkiisa xagga abuuritaanka ku kala duwan yihiin sida xalaba aan sheegnay oo nabi maxamed calay slam aabba iyo hooyaa iska dhalay soo maan sida basharka uu ku dhasho laakiin ciise waxawaay aabba male hooyo keligaa dhasho kelimatu kuna uu ka abuura marka sida ay xaaraan u tahay ciise in loogu xadgudbo oo nasaaro ugu xadgudubtay oo addoonnimada laga saromariyo ama rasuulnimada laga nusqaamiyo ay xaaraam u tahay nabigeennana calayhi salaatu salaam in ama addoonnimada laga saramariyo risaaladiisana laga nusqaamiyo asaadisu cashara macnaa kownihi ruuxan minhu macrifatu macnaa kownihi ruuxan minhu inaad aqoonsato waa annagii sheegana waxaa waaye wax maan ka boodin a hay sax alkhaamisu cashara macrifatu ikhtisaasi ciisa bikownihi kalimat bikownihi kalimat allah inuu yahay macnaa kelimadii alle inuu yaho macnaha waxaa weeye isaga kelimadan kunaa lagu abuuray laakiin nabigeena calayh salaatu salaam iyo wixii aadam loo so ka soo hara caadiyi u dhasheen iyagu oo aabbihi hooya maaragtay ayaa ayaa dhalay asaadistu cashara macrifatu kownii ruuxan minhu waa anaga ay ruuxan kaa'inan minhu ruux ilaahay abuuray uu geliyey waa ee maahan ruux oo juz alla ka mid a maaha sidoo kale kelimadii sifada ilaahay maahan kelimatu kun waa sifa min sifaat illah ma ahan ciise kelimatu kun ee makhluuqii kelimatu kun ku ahaaday waa saas oo kale haye asaadisu cashar asaabicatu cashara macrifatu fadli اliimaan fadliga ay leedahay in la rumeeyo biاljannati waannaar ee iimaanka ma ansaxay arkaantuliimaanka maxaa ka mid a ah? soo maa in aakhare la rumeeyo soo maaha aakhare waxa ugu muhiimsana waa maxay janno iyo naar dadka in lagu kala abaal marinayo haye athaaminatu cashara macrifatu qowlihi calaa maa kaana min alcamal qofkii tawxiid ku dhintaa waa loo dembi dhaafayaa calaa maa kaana min alcamal jannadu gelaya macnaha waxa weeye hadduu camal saalixa oo ku dhintana hadda jannaduu gelaa isagoo muwaxida hadduu camal sayi'a ku dhintana hadduu ilaahay u dembi dhaafana waa kaas laakiin uu tawxiidkiisa u haysto haddii kalena aakhiritaanka markii dembigiisa laga ciqaabo ayuu jannadii gelaya ataasacatu cashara macrifatu ana almiisaana lahu kifataan miisaankuna laba kifo ou leeyahy wاlwasn yoomaidin alxaq ilaahayna berri waa miisaamaya alcishruuna macrifatu dikri اlwajhi wejiga alla in la sheego waana sifa oo min sifaat illahi ka mida sifaatka khabariyada oo sifaat اlmacaani iyo sifaat اlkhabariya iyo sifaat اdaat waxaas u kala qaybiya ama sifaat ficliya sifaat daatiya waa cilmiga iyo qudrada iyo kalaamka yidhaahda sifaat ficliyana waa abuuritaanka alla subxaana wa tacala khaaliq iyo raasiq oo yahay soo ma annahu yanzil mataa shaa wa annahu istawaa cala alcarsh waa sifaat ficliya waay carshiisa u ka saro maray sifaat khabariyan waxay ku tilmaamaan waxyaalaha oo wejiga iyo yadeynka oo markii bini aadamka loo eego xibno u ah laakiin annaga ma dhahayno waa xibno ilaahay ma dhahayn waa weji iyo yadeyn iyo qadamka allaan leena calaa maa yaliiqu bijalaali ma sii dhexgelayno sababtoo sida aan daatada allaba aanaan u aqoonin kayfiyadeeda sifadana ma naqaano marka wixii ilaahay noo sheegay waa rumaynaynaa waxaa weeye wanatakilu اlkayfiya ilى اllahi subxaanaه watacaala kayfiyadana ilaahaan u daynaynaa nufawid alkayfiya ilى اllah ilah baan u daynaynaa nacam haye halkaasu marka casharkii laalcaawna ugu dhammaaday wakti waa isku dhammaadeen وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أمينka أربعda noo balana إن شhاء الله تعالى درسgu waa أربعة خميiس iyo جuمعة kii kaloo musalax xadiid bayquuniyada